أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaan halkan ku dubaynaa insha allahu tacaala tix yaroo gabay ah oo looguna magac daray yaan eedda ku raraya marka iyadoo moogtahay nala bilaabanaysa dhegeysa haboon insha allah bismillaah reer galbeed hadda raansadoon ruwaasaday moodo reer galbeed haddaan raadsadoon ruwaasaday moodo rabbiyaan ilaa wo kufriga rabitin iqaado aan dabaaruqleeyo ibliistuu rabo ilaasho sharkaygu rabbeeyeen haddaan reerka ula laabto raxmad badana ii run haddaan cadow u soo raaco runka tago dasaadi raayiya oo ridaa keeno runka tago dasaadi raayiya oo ridaa keeno qur-aankii intaasoo radiyo baadilna rumayo shirkigabka raadshiyo wixii uu ka kala reebay rabbi amaaradiisii haddaan meel isaga riixo shareecada raxmaankaba naco gaal raayigii qaato ragga aan la sima dumarka oo ru'aasa gaadhsiiyo runta kii ka sheegaba cilmiga rugga kala gooyo runta kii ka sheegaba cilmiga ruugga kala goyo duni laguma raagaya oo way iska rarantaye rabbigii i umay markuu rubada kow rabbigii i umay markuu rubada kow siiyo ma joogtiyo anaa reera weyn galaye janna rabbi raggeedii haddan raaci kari waayay warsow raranka naareed marqudha laygu ridi maayo aniga israfaadshaye balyaneed ku rarayaaye aniga israfaadshaye balyaan eed ku rarayaaye inta rogan wadaadada haddan raaca marinkooda inta rogan wadaadada haddana raaco marinkooda raka rakadheera raadsho adduun soo rujiidhaado ra-iiskii xilmaaniyaaba aan raadkii daba joogo isagoo runtii nacaya aan raashid ugu yeedho shirkiga reerka loo qariyay aan raalli ka ahaado gafafkay rumeeyeen daliil beena ugu raadsho gafafkay rumeeyeen dalil beena ugu radsho hadba ribi xutu igu jiro waa runta idhaahdo hadba ribi xutu igu jiro waa runta idhaahdo rabbi ku iftiroodo yahuud raagay la imoodo wixii igu rarayo qilmiya rootiga qado oo duniya raagaynku cuno raashin booliyaye oo duni raagaynku cuno raashin booliyaye ragba quruntay reexan ka dhigo raadnabi idhaahdo raysiyo barwaaqiyo haddan roobab wekeeyo raqba quruntay reexanka dhigoo raadnabiidhahdo raysiyo barwaaqiyo haddan u ekayo marna aan isroga oo dagaal runaa ku soo qaado kuwaan dabaaruqlan jiray mar kale waarida yidhaahdo waa niman ra'yiga raacayo riday qur-aankiie war waa niman ra'yiga raacayo riday quraankiye rag yaryara rasaasiyo ambaro ah ka riidistiisa ruuxooda kiciyo jannada yaa raba idhaahdo rabbiyaa rumaynaya oo reerka ilalaaya rabbiyaa rumaynaya oo reerka ilalaya markay riyaaqan cadowga raadiya idhaahdo markay riyaaqan cadowga raadiya idhaahdo run markii ay gaadho rag badan ruuxdu ka idlaato raadkii la laabto bulshada raalligaalin siiyo riddadana ka daayo ka dhigo mu'miniin runaye yaryarkii la raadraadsho aan soo rasaas baraye ruufyaan la ii bixiyo aan rabbi ka yaabayn e. waruuf ruufyaan la ii bixiyo aan rabbi ka yaabayne marna aan raxliga kala furo aan rogroga diinta marna aan raxliga kala furo aan rogroga diinta caamada rafiiqsado jamcaha oo khudbada raajo mimbar aan ka reebo wacdiga ruuxa qulubtooda mimbar aan ka reebo wacdiga ruuxa quluubtooda carabi waa ku roonaan jiro kuma rafadayne qur-aankana halkii aan rabaa soo roogi lahaaye ruum ruumiyo ancaamiyo haddaan racad ka sheekeeyo waruumiyo ancaamiyo haddaan racad ka sheekeeyo iyo aan akhriyo rabbi xusuusnaada ruuxdu waa ammaano mardhow baa laga ridiye ruuxdu waa ammaano mardhow baa laga ridiye ragow toobadkeen waa adduun sii rogmanayaye maxaa laysku riixaa arladu waa rug waasacaaye cadow bayna raadsani hayo wayna raarayaaye cadow bayna raadsani hayo wayna raarayaaye reer reer maxaa inaga dhigay reer qudhanahaaye wareer reer reer maxaa inaga dhigay reer quranahaye reer reer maxaa inaga dhigay reer quranahaye marna aan tolkii raadsado rixinka sheekeeyo sharka ay rogrogayaan haddaan rubaaca weyn qaato iska celiya reer hebal intaan laydin riidin sheego iska celiya reer hebal intaan laydin riidin sheego ragga maalka laga rabo haddaan ugu rarweynaado goortay rasaas olosha aan ducada raacsiiyo reer hebel allow reeb haddaan raatib uga yeelo waa reer hebel allow reeb haddaan raatib uga yeelo maantii la soo riixa uu ciilku igu raago rayn rayn ay tahay markay guushu wada raacdo anigoo kitaabada ku raran raad xundaada joogo hadba ruunka aan dago haddan reerkii u ekaado run wadaadkana raddiyo cayna uga raayo run sheegaha wadaadkana raddiyo cayna uga raayo ruuxiisa jara nadwada reerka maqashiyo wa ruuxiisa jara nadwada reerka maqashiyo duni laguma ragaya oo way iska rarantaye rabbigii i umay markuu rubaada kawsiiyo raganimo ma joogtiyo anaa reera weyn garaye janna rabbi raggeedii haddan raaci kari waayay sowrara ka naareed marqudha laygu ridi maayo aniga isra balyaan eed ku rarayaaye anigays israfaadshaye balyaan eed ku rarayaaye anigays rafaadshaye balyaan eed ku rarayaaye ويروي عن بعض سلف الأمة قولهم صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس وهما الأمراء والعلماء وبالله توفيق